bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab إda slma الrajul عlى الrajul fي beytih baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa slma الrajulu ninku haddii uu salaamo cala الrajuli qofka fii beytihi gurigiisa dhexdiisana uu ku salaamo qala xadaثna cabdالlahi bnu صالح wahuwa katibu الleyth qala xadaثani الleyثu can khalid bni يزيda can سacيid bni abi hilaali can marwana bni cثman wahuwa marwan bnu cثmaan alanصariyu الzuraqiyu ضaciifu oo ninka isaga ضacfi baa ku sugan bukhaari fi ladab اlmfrad ayuu ugu wariyaa iyo nasaa-i ana cubayda bna cumayri ahbarahu can abi muusa qaala istaadantu calaa cumara cumar ayaan ka idin dalbaday falam yu'dan lii ma la ii idmin halaatan saddex jeer ayaan ka idin dalbaday fa adbartu waa iska sii jeestay marka fa arsala ilaya waa ii soo cid diray faqaala yaa cabdallaahi ishtadda calayka ma waxaa kugu adkaaday korkaaga ku adkaaday an taxtabisa calaa baabii albaabkayga inaad ku daahdo xoogaa yar albaabkayga agtiisa inaad ku daahdo miyaa kugu adkaatay iclam ogow ana annaasa dadku kadalika sidaas oo kale waa yashtaddu calayhim waxaa ku adkaanayo an yuxtabasuu calaa baabika albaabkaaga in lagu daahiyo oo ay ku xabismaan ayb faqultu waxaan idhi marka in albaabkaagiina lagu xabismo dadku waa dhibaya iyadana faqultu waxaan idhi bal ista'dantu calayka halaatan saddex jeer baan kaa idin dalbaday falam yu'dan lii la ima idmin farajactu waa laabtay faqaala miman samicta haada yaad ka maqashay in la laabto faqultu samictuhu min annabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebigan ka maqlay haddii saddex jeer la idin dalbado oo la gargaraaco lagu ajiibi waayo inaad iska tagto fa qaala wuxuu yidhi asamicta min annabiyi sala allahu alayh waali wasalama maa lam nasmac nebigii miyaad ka maqashay wax annaga aanan ka maqlin ayb yacnii laba dhinacba waa u dhahayaayo xagga suxbada nebiga waa uga dheeraayo cumar waqti ahaanta iyo mulaasamada iyo la jooga iyona cumar iyo nebigu waa isku badnaayeen marka kaanahu arrintuna arrin shay oo maahan yacni qarsoomi aada u qarsoon oo wax mar walbo baahidiisu joogto waay la in lam ta'tinii calaa haada bibayinatin haddaadan tan markhaati iigula imaanin la ajcalannaka nakaalan cuquubaan kaaga dhigaya fakharajtu waan baxay buu yidhi xataa ataytu nafaran min alansaar ilaa aan koox ansaar u imid juluusan iyagoo fadhiyo fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa fasa'altuhum waan su-aalay faqaaluu waxay yidhaahdeen awa yashuku fii hada axadun qof miyaa arrintan ku shakinayo faahbartuhum maa qaala cumaru waxaan u sheegay wixii cumar yidhi faqaaluu waxay dhaheen laa yaquumu macaka ilaa asqarunaa kula kici maayo oo ku raaci maayo ilaa ka noogu yar maahane faqaama macii abuu saciidin alkhudriy ayaa ila kacay aw qaala abuu mascuudin ayuu yihi ilaa cumara ayuu ila kacay faqaala wuxuu yihi kharajnaa maca nabiy sal ll slama nebigan la baxnay oo huwa yuriidu sacda bna cubaada isagoo sacdu bnu cubaada rabo soo booqanaya xataa ataahu ilaa uu u yimid fasalama waa salaamay falam yu lahu looma idmin nebiga uma salama thaaniyata mar labaad buu salaamay falam yu'dan lahu looma idmin uma athaalithata ayuu salaamay falam yu'dan lahu looma idmin faqaala wuxuu yidhi qadaynaa maa calaynaa wixina lagu lahaa waa gudanay na keena marka haddii intaan gargaraacnay saddex jeer aan naloo idmin waajibkeennii waa gudanay annaga uma rajaca waa laabtay fa adrakahu sacdun sacd baa soo gaaray marka sacd bnu cubaada faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allah waladii bacadaka bilxaqi baan ku dhaaranayaa allah xaq kugu soo saaree maa sallamta min maratin ilaa wa ana asmacu mar ma aadan salaamin ilaa waa maqlaayay wa aruddu calayka salaantana waa kaa radinaye walaakin axbabtu waxaan jeclaystay an tukhira min asalaami calaya wa calaa ahli beytii laakiin waxaan jeclaystay inaad salaanta igu badiso aniga korkeyga iyo iyo dadka gurigayga joogo ani mar walbood assalaamu calaykum tiraa ducadaas inay ii badataan rabaa waana kaa radinayey waana iska aamusnaa ka bacdi ayb qaala abuu muusa wuxuu yidhi wallaahi waa loo markhaati furay markaabu wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay in kuntu in hushaaniya kuntu waxaan ahaa anigu la aamiinan calaa xadiidi rasuuli illahi sala ll ly slam xadiidka nebiga nin lagu aaminaan ahay oo nin nebiga ku been abuuranaya ma ahi nin nebiga xadiidkiisa lagu aaminaan fa qaala cumar wuxuu yidhi ajal nacam waa lagugu aaminayaa walaakin axbabtu waxaan jeclaystay an astahbita inaan wax hubsado ayaan aniguna jeclaystaye adiga inaan ku beeninayo maahanoo been baad sheegaysaa aan ku dhahaya maahan ayib tarjamadii xadiidka marka mudaabaqadoodu waa daahir oo qofku haddii uu salaamo qof gurigiisa ku jiro waayo waa inuu salaami kara ayb xadiidkan marka macnihiisana de shalayaan ka soo hadalnay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan ducaau rajuli idnuhu yeerista qofku uu qof u yeero waa idin guriga soo galaa laga wadaa haddii ninka uu yidhaahdo war oh, hebelow orod bax ninkaas iisoo wac ii keen ee ninkaas guriga waaba loo idmay inuu soo gala marka yeeristaas ayaa waxay noqonaysaa idin oo gurigii soo gal ayay la mid tahay qala xadaثna سulayman بن xرb wahuwa abu أyub alwashixiyu qala xadaثna شhucbaة عan abi isxaaqa عan abi اlaxwas can cabdillaahi qaala idaa duciya الrajulu qofka haddii loo yeero faqad udina lahu waa loo idmay guriga hebel ii keen waaba loo idmay ninkaas marka ayb isti'daan lagama rabo asaga markaas ayb ila ninkan ninkan waa sugayaaba waana ku talagelayaa wax ka dayacnaanaya iyo sida badan ma leh qala xadaثna cayaash bnu اlwaliid wahuwa الraqaam qala xadaثna cabdulأclى wahuwa cabdulأclى bnu cabdilأclى الsamiyu qala xadaثna saciid huwa bnu abi caruubة can qataadaةa can abi raafici can abi hurayrata can الnabiyi slى اllahu عalayh walihi waslama qaala ida duciya axadukum midkiin haddii loo yeero fajaءa maca الrasuuli ninkii loo dirayo ergeyga ahaana ou la imaado fa huwa idnuhu idinkiisa waay kaas yeeristaas waa idinkiisa fa huwa yeeristu idnuhu waay yani rasuulka halkan waxaa laga wadaa ninkii la dirsaday adeegaha ahaa hebelow bax ninkaas ii soo wac ninkii iyo ninkii labadoodiio isla socdaa yimaadeen idin uma baahanayaan ayb oo kii horaa un idin u ah ayb haddii uusan la imaanin rasuulna ninkaa ergeygii loo diray hadduunan la imaaninna iyada lafteeda waa yeeristaas unbaa u ah qala xadaثna muسى bnu ismaaعiil qala xadaثna xamaad bnu slmة can xabiibi wahishaami can muxamadi waa mxamed bni siriin can abi hurayrata can الnabiy sal ll ly slama qaala rasuulu الrajuli ninka ergeygiisa ila rajuli ou u diray nin kale idnuhu waaye diristaas waaba idinkiisa oo ninkaa la diray waa idinkiisa qala xadaثna muسى bn ismaaعiil qala xadaثna cabdالwaxid wahuwa bnu ziyaad qala xadaثna caasim wahuwa caasim bnu sulaymaan alaxwal qaala xadahanaa muxamadu wahuwa bnu siriin can abilcalaaniya abulcalaaniyata almaraa'i albasriyu ismuhu muslim ayaa la yidhaahdaa wahuwa maqbuulun rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad wاnasaa'iyu qaala ataytu abaa saciidin alkhudriya ayaan u imid fasallamtu waan salaamay falam yu'dan lii la iima idmin uma sallamtu waa salaamay falam yu-dan lii la iima idmin uma sallamtu haalitata markii saddexaad baan salaamay ayb ayb farafactu sawtii codkaygan kor u qaaday waqultu assalaamu calaykum yaa ahla addaar ayaan idhi war dadka guriga deganows assalaamu calaykum falam yudan lila ima idmin fatanaxaytu waan leexday naaxiyatan gees ayaan u leexday faqacadtu waa iska fadhiistay fakharaja ilaya gulaamun wiil baa ii soo baxay faqaala wuxuu yidhi udqul gal fadahaltu waa soo galay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa haddii guriga aada intaad soo gargaraacdo ood idin dalbato cunug yar lasoo diro ee la yidhaah yacni soo gal uu ku yidhaha cunuga yarkaa middaasoo kale waa la qaadanaa warkiisa <coughs> mar haddii uuba wax kala garan karo mumayis uu yahay bay unan ahaanine hadduu ku yidhaahdo soo galaa yaa lagu yidhi waad yeele warkiis waa iska soo geli karta leanna cunugaa laftiisa de dareenkiisu wuxuu tusayaa un dadka gudaha ku jirana waa ka warqabaan iyaga laftoodana intaas la gargaraacayo iyo qof inuu taagan yahay soo gelaya waa fahmaya faqaala lii abuu saciid marka waan soo galay buu yidhi faqaala lii abuu saciid amaa inaka adiga low zidta haddaad ziyaadin lahayd mar afaraad aada istiidaan weydiisan lahayd lam yudan laka laguma idmeen inaad soo gasho sababtuna waxay tahay de marka afaraad waa khilaafu sunna qofku hadduu sunnada khilaafana in la tarbiyeeyo oo la edbiyo way binaan calaa dalika ayuu marka waa waxaan kugu edbi lahayn inaanan ku idmeen aanan ku ma ku idmi lahayn fasa'altuhu can alawciyati weelashii baan wax ka su'aalay falam as'alhu can shayin shay ma su-aalin ilaa qaala xaraamun ayuu dhahay weelasha oo sharaabka ama cabitaanka lagu radee lagu radiyo weel markaan su-aalaba waa xaaraan buu leeyahay sababtuna waxay tahay de weelasha qaarkood baa si deg deg ah wixii lagu radiyaa uga dhigaya khamri laakiin markii dambe nebiga sal ll ly slam weelasha waa fasaxay wixii wax saqraaminaya ama khamri iska ilaaliyo xataa sa'altuhu ilaa aan su'aalay buu yidhi ayb xataa sa'altuhu ilaa aan su'aalay aalay can iljafi jafigu marka waa weel sibraar haafkiis camal dhan ayb oo aan inta badan la xirin oo aan af iyo afka laga xirin ayb kaasaan su'aalay aalay faqaala xaraamun ayuu yidhi ayb in wax lagu nebi nebid lagu samaystaa xaaraam faqaala moxamedun ibnu siriin markaa wuxuu yidhi yutakadu calaa ra'sihi wuxuu takhriijinayaa dabcan warkiisa abu saciid yutakadu calaa ra'sihi madaxiisa waxaa laga dhigtaa idmun ayaa laga dhigtaa yacni suun maqaar ah ayaa loo yeelaa fayuuka-u kaasaa lagu xiraa marka ee weel iska furan marka maa weel la xiri kara oo wuxuu leeyahay markaa dhiftin ama xarig maqaar ka samaysan oo isaga marka saas loogu soo laabo lagu xiro marka wixii lagu rido timirta cinabka ee biyahana lagula daro waa lagu xiri karaa weelasha kalow la mid noqona marka qaala baabuna y hada kani baabun baab weeyaan kayfa yaquumu cinda albaabi albaabka agtiisa see u istaagayaa qofka albaabkii baad gargaraacday see u istaagay qaala xadaanaa moxamed bnu cabdilcaziiz qaala xadaanaa baqiyatu wahuwa bnu اlwaliid qaala xadaanii moxamed bnu cabdiraxman alyaxsubiy wahuwa saduuqun qala xadaanii cabdullaahi bnu busrin saaxibu الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam ana الnabiya slى اllahu عalayh wali waslama kaana wuxuu ahaa idaa ataa baaban albaab hadduu yimaado yuriidu ou rabo an yasta'dina inuu idin qaato lam yastaqbilhu albaabka ma qaabilaynin oo iskuma aadinaynin jaa'a yamiinan midig buu uga imaanayay wa shimaalan bidix midig ama bidix buu istaagayay fa in udina lahu haddii loo idmo waa saas wailaa insarafa haddii kalena waa iska tegaya marka waxaa la diidayaa albaabka bartankiisa in laysku aadiyo laanna haddii horeba uu ka furmo albaabka ama hore laga furo qof sii socdo inaad ishaadii wax ku dhacdaa laga yaaba marka albaabka inaad gees iskaga dadabto ama midig ama bidix albaabadan weliba hadda sidoodoo kale jiraan meesha oo u furmaayo maahan dhanka kale in laga istaagaa fiican ila albaabku meeluu usoo furmaa meesha uu u furmayo inaad iska e, istaagtid ee haddaad markaa laabka inaad istaagtid haddii laakiin meeshii uu ka furmaayay aada istaagto de gurigii gees geesna waa u arki kartaa markaas ayib baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan ida sta'dana hadduu idin dalbado faqaala uu yidhaahdo xataa akhruja ilaa aan kaaga soo bal meeshaada joog waa kuu soo baxayaay ayna yaqcudu ninkii xaggee fariisana markaas tii hore waxay ahayd meesha la istaagayo hadda wuxuu ka hadlayaa meesha la fariisanayo ninkii istiidaan baad warsatay anaa kuu soo baxayuu ku yidhi sug xaggee fariisane marka qaala xadaثana cabdullaahi bnu صaalix qaala xadaثanii bnu shurayx cabdالraxmaan nusaka qaar ibnu shurayx ay qorayaan qaarna abu shurayx labaduna waa sax leanna ninkan waxaa la yidhaha abu shurayx cabdالraxmaan ibnu shurayx marka huwa abu shurayxna waa yahay ibnu shurayxna waa yahay ayb wa huwa almacaafiriyu hiqat faadil anahu samica waahiba bna cabdillaahi almacaafiriy wahuwa hiqat rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad wa abu dawuud fi musnadi malik ayb abu dawuud fi lmarasiil ayb yaquulu isagoo dhahayaan maqlay buu yihi xadaanii cabdالraxmaan bn mucaawiyata bni xudayj wahuwa qaadi misra maqbulu rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad can abiihi qaala qadimtu calaa cumara bni lkhadaab ayaan usoo galay radia allahu canhu fastaadantu calayhi waa ka idin dalbay korkiisaan idinku weydiistay faqaaluu lii waxay igu yidhaahdeen makaanaka meeshaada joog xataa yakhruja ilayka ilaa uu kuu soo baxayo iska sug faqacadtu waxaan fadhiistay qariiban min baabihi albaabkiisa meel u dhow qaala fakharaja ilaya waa ii soo baxay fadacaa bimaa-in biyo ayuu u yeertay fatawada-a waa weyse qaatay uma masaxa calaa khufayhi labadiisii qof buu masaxay korkooda faqaala wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin amina albawli haada kaadi miyaad sidan loo yeelaa oo aad yacnii qofka u masaxaysaa an inaad kaadiso weysada kaa jabtay kadib miyaad u masaxaysaa qaala wuxuu yidhi min albawli aw min gayrihi labada waa loo masaxa qeyrkaas markaa da wixii xadathul asqar ah oo dhan waay ama riix kaa timaado weysada uun weyso hadday kaa jabto qofkaagiina awal aada shuruuddii ku gashato oo calaa dahaaratin aad ku gashato waa masaxan kartaa janaaba laakiin maya maxalushaahidka faqacadtu qariiban min baabihi waa kuu imaanayaa sug haddii lagu yidhaha meel albaabka u dhowaad fariisanaysaa ka fogaan maysid albaabkiina ma tooskiisa ma fariisanaysid ayb qaala baabun baabu qarci lbaabi albaabka garaacistiisa see loo gargaraacayaa albaabka ayb qaala xadaثna malik bnu ismaaciil qaala xadaثna اlmuطalib bnu ziyaad wahuwa الthaqafiyu saduq rubama wahim qala xadaثna abu bakr bn cabdillaahi اlasbahaniy wahuwa الthaqafiyu majhuul rawaa lahu اlbukhaariyu fi ladab اlmufrad can moxamed bni malik bni اlmuntasir wahuwa majhuul ayضa bukhaari baana kitaabkan uga wariyey labadan marka iska daba warinaysaba waa majaahil can anas bni malikin qaala ina abwaaba الnabiy sal ll l slam nabiga irdihiisa kaanat tuqracu waxaa lagu garaaci jiray biladaafiiri cidiyaha cidida albaabka lagu garaaci jiray bis xadiidkan marka culimada mustalaxa ama isdilaaxa waxay usoo qaataan taqriirka marka laga hadlaayo sunnada waa qowl iyo ficil iyo taqriir ee mar haddii la yidhi saxaabada nebiga albaabkiisa ciddiyahay ku garaaci jireen waa xadiid marfuuc oo noqona leanna markay ciddiyaha ku garaacayeen isaga waa ogyahay soo maha ila waxa loo garaacayaba waa asaga kanoo kale marka musnad buu noqona ama xadiid marfuuca ayb ayb xadiidku laakiin marfuuc ha ahaada ama musnad ba ha ahaadee laakiin isnaadkiisa dacfi baa ku jira isnaadkan marka musanifka uu ku keenay dacfi baa ku jira qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa dakala hadduu soo galo walam yasta'din uunan idin dalbanin hadduu iska soo galo idin ounan weydiisanin qaala xadaanaa abu caasim waafhamanii bacdahu xadiidka qaarkiis waxaa ii sheegay oo i canhu can abi caasim abi caasim xaggiisa iga fahamsiiyey abuu xafs bnu caliyin camr bnu caliyin alfallaas yani diqada fiiri culamaa lxadiid bukhaari wuxuu leeyahay abu caasima ii waramay erayada xadiidka qaarkood aad uma maqlin isaga markaasaa waxaa ii sheegay buu leeyahay oo waxa uu yidhi ifahamsiiyey abu xafsin camr bnu caliyin ilfallaas ayaa ifahamsiiyey yani warka macnihiisa mararka qaar ninku meel dheer kaa joogaa codkiisii waa maqlee kelima kelimaa ku dhaafayso muxuu yidhi marka waxaa ii sheegay buu leeyahay wixii iga dhaa i dhaaf dhaafay abu xafs ibnu caliyin bal diqada ku jirta feeri raggan marka xadiid ma u gambanaa marka mase ku dhiiranayaan inay nebiga eh, xadiidkiisa ay ka been sheegaan maya wixii uu shiiqiisii ka maqlay erey erey uu maqli waayey buu sheegaan oo uu leeyahay eray-eraygaasna hebelaa ifahmsiiyey oo aan xaggiisii ka maqlay bal ka waran marka cilmigan dadka aan aqoonta badan ulahayn waxay iskaga maleeyaan in qofku iska dhihi kara rasuulkaa yidhi rasuulkaa yidhi inuu iska dhihi karo oon la fahmaynin nacam waa la fahmi karaa lianna ilaahay shareecadiisa waa ilaaliyey innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun ma dhici karto ilaahay inuu inta qur-aankii xifdiyo wixii lagu fahmi lahaayna uusan xifdinin suuragal maaha qur-aankiina waa xifdiyey alla waa ilaaliyey sunnadii nebigana waa ilaaliyey oo waa xifdiyey ee luqadii carabigana waa xifdiyey lagu fahmi lahaa kulli marka dadka unbay barasha ka rabtaa qaala bnu jurayjin akhbaranaa wuxuu yihi ibnu jurayj baa noo warramay midaana markaa siiqatuladaagii buu dib u dhigay ayb ibnu jurayjin akhbaranaa qaala akbaranii camru bnu abi sufyaana ana camra bna cabdillaahi bni safwaan ahbarahu ana kaladata bna xambalin ahbarahu waa saxaabika halkan xadiid buu leeyahay ana safwaana bna umayata bacatahu ilى اnabiy sal ly slama safwaan yaa u diray nebiga xaggiisa fi lfatxi fatxu maka markay ahayd bilabanin caano ayuu u dhiibay nebiga sala allahu calayh waali wasalama wa jidaayatin jidaaya waxaa weeyaan waladu dibaa deerada ilmaheeda weeyaan markan ugaar yar ayb ayuu u diray iyo wadaqaabiisa daqaabiis isagana waa jamcu daqbuus wa huwa sagiiru lqithaa qajaarka yarka qajaarka iyo marka qajaar ayuu u diray oo daqaabiisa qaala abu caasim abu caasim wuxuu yihi yacni lbaqla daqaabiiskii buu fasirayaa waxaan cagaarka ah waa dabcan cagaarkaasuuna ku jiraa wanabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigana biacla lwaadi waadiga korkiisa ou ahaa walam usallim walam asta'din mana salaamin mana istiidaan weydiisanin faqaala nebigu wuxuu yidhi irjic laabo faqul dheh assalaamu calaykum adkhulu intaad salaan salaantid kadib istiidaan weydiiso a ma soo galaa dheh wadalika bacdamaa aslama safwaan arrintaana waxay dhacday markuu safwaan islaamay kadib safwaan bnu umaya qaala camrun wa akhbaranii umayat bnu safwaan bihada can kaladata walam yaqul samictuhu min kaladata ima uunan dhihin sanad kalena naam hadda marka camar ana kaladata akhbarahu marna waa looga soo sheegay ayb oo umayat bnu safwan can kaladata samictuhuna ma dhihin maxalushaahidka marka qofku hadduu soo gala salaan la-aan isti'daan la-aan laabo ayaa laleeyahay sidaan soo weydiiso qaala xadaanaa ibraahim bnu lmundir qaala xadaanaa sufyaan bnu xamzata qaala xadaanii kahiir bnu zayd can اlwaliid bn rabax can abi hurayra ana rasuula اllahi sal l slama qaal ida adkhala albasra falaa idna lahu idaa adkhala hadduu soo geliyo albasara araggiisa araggii buuba soo geliyey meesha oo gurigii waa soo waa soo fiiriyey ama baqbaqow ka fiiriyey ama waaba soo qooraansaday falaa idina lahu idin ma leh oo ninkan waaba isagaaba tacaddi sameynaya macnaha falaa idina lahuna waxay tahay wax baahi ou isti'daan u weydiisto waaba dhammaatayba leanna wixii uu arki lahaa aragyeyba isti'daankuna macnihiisu waxay tahay war hallayska kay jira waay ee hadda adoon layska kaa jirin ba hadaad wax fiirisay hallayska kay jiradaada been sooma noqonaysa baabun idaa qaala haddii uu yidhaahdo adkhulu ma soo galaa walam yusallim awsa salaamin salaantii lama imaanin isti'daan bis buu weydiistay qala xadaثna mxamed bnu slaam qala akhbaranii maqlad bnu yaziid qala akhbarana bnu jurayj qala akhbaranii caطaaء qala samictu abaa hurayrata yaqulu ida qaala aadkulu hadduu yidhaahdo walam yusallim uunan salaamin faqul laa maya dheh xataa ta'tiya bilmiftaax ilaa aada furaha la timaado furihii marka waa salaanta qultu salaam salaanta qaala nacam haa marka ma soo galaa keliya lama rabo ma soo galaada furaheedaa la rabaa waana salaanta qaala waakbaranaa jariiru can mansuuri can ribciyi bni xiraash qaala xadaanii rajulu min bani caamir jaa-a ila nabiyi sal l slam nabigu u yimid faqaala aaliju ma soo galaa faqaala nabiyu sal l slam liljaariyati nebiga gabadhii guriga joogtay buu ku yidhi ukhrujii u bax faquulii lahu waxaa ku tiraahdaa qul assalaamu calaykum aadkhulu salaanta hormari kadib isti'daan weydiiso fa fainahu lam yuxsin ilisti'daana ninkan habka uu isti'daanka u weydiisanaya ma wanaajinine qaala wuxuu yidhi fasamictuhaa waan maqlay qabla an takhruja ilaya aljaariyatu gabadhii intaynan ii soo bixin baan maqlay warka nebiga gurigan ka dhex maqlay bannaankan ka maqlay faqultu waxaan idhi assalaamu calaykum a adkhulu faqaala wacalayka udkul qaala fadakaltu faqultu waxaan idhi biayi shayin ji'ta nebiguu su-aalaya maxaa la timid shaygeebaad la timid adiga faqaala wuxuu yidhi lam aatikum idinma siinin ilaa bikhayrin lam aatikum idin idinlama imaanin dheh ilaa bikhayrin un baan idinla imid ataytukum litacbudu اllaha waxdahu laa shariika lahu waxaan idin waan idiin imid si aada ilaahay keliya u caabudaan laa shariika lahu watadacuu cibaadata allaati wاlcuzaa laata iyo cuzo cibaadadoodana aa ka tagtaan marka dacwadaada ka waran haddii la yidhaahdo waa tawxiidkii nacam ilaahay keliya in la caabudo wixii ilaahay ka soo harayna aan la caabudin haadaa marka indilaaqa mundalaqa dacwada meeshaas o ambiyada ilaahay dacwadoodana meeshaasay ka bilaabatay <coughs> ayb qofkii marka wixii nebiga maxaad la timid marka la yidhaaha waxa ugu horeeya u sheego qofka u arka mas'ale khilaafiya inay tahay muxuu noqonaa marka waa qof aan dacwada rasuulka fahmin waayo waa mudbir kaas nacam waa mudbir dacwana inuu sheegto maba ahanba ba ducaadaan nahay iyo dacwaan wadnaa iyo mas-uuliyadii dacwadaan haynaa iyo wax ka jira male nacam towxiidka alla keliya ha la caabudo towxiidkii marka ilaahay uu lahaa anwaacda shirkiga oo laga digo haddaad khilaaf u aragtaba masale khilaafiya a ah u aragto wax dacwo aada wadda ma leh nacam ayb watusalluu fi lleyli waannahaari waxaan idinla imid inaad tukataan habeenka iyo maalinta dhexdooda khamsa salawaatin shan salaadood wa tasuumuu fi sanati shahran sanadkiina inaad bil soontaan wa taxujuu hada albeyta kacbadaanna aada xajisaan wa ta'khuduu min maali agniyaa'ikum kuwiina waxaysta maalkooda inaad qaadaan fatura fatarudduuha calaa fuqaraa'ikum fuqaradiina a ku celisaan yani aniga siin maysaan aqniyadiina ayaad ka qaadaysaan fuqaradiina lagu celinayo qaala wuxuu yidhi faqultu lahu waxaan ku idhi hal min alcilmi shay-un laa taclamuhu hal min alcilmi cilmiga ma ka mid yahay shay-un shay laa taclamuhu adiga aadan aqoonin nebi maxamedow su-aashiisa bal fiirin qaala wuxuu yidhi laqad callama allahu khayran ilaahay khayr buu ibaray ayb laqad callamani allaahu khayran saasay ka dhigan tahay wa ina min alcilmi cilmiga waxaa ka mida maa laa yaclamuhu ila allah wax uusan ogeyn allah maaha cid kale aynan ogeyn cilmiga yani waxaa aniga alla khayr badanuu ibaray cilmigasa waxaa ka mida wax allah keliya og yahay cid kalena aynan ogeyn alkhamsu shantii laa yaclamuhuna ila allahu ounan ogeyn allah maahane ina allaha cindahu cilmu saacati wayunazilu lgayta wayaclamu ma fi larxaami wma tadri nafsu maada taksibu gada wma tadri nafsu biayi ardin tamuut waa kuwaas marka cilmu saaca saacadda waqtigay dhacaysa alla unbaa og roobka waktiga ou imaanayo dhibicda roobka ay soo degayso alla unbaa og qof og ma laha wayaclamu maa fi larxaam raximka waxa ku jiro manida raximka ku jirta ilaahay unbaa garanaya waxay ahaanaysa wiil iyo gabar waxay noqonaysaa manida iyo dhiigga iyo cadka hilibkaa iyo inta aan ruuxda lagu afuufin wax ogaa kara male macnaha marka qeybka marka ay tahayna waa markaas wa ilaa marka ruuxda lagu afuufo malaa'igtuba qaaraa ogaanaya soo maha malagga la amraayo bikatbi arbaci kalimaatin malaggaas waa og yahay soo ma mar haddii malagii ogaado qeybkan waa ka baxday kuwo iska caajiziin oo iska taafihiin oo waxaa jiro meelaha wax ka barbarto afar maalo maalmood laga yaabo buugaag intay qaataan dhahayo qur-aanka waxaa ku jirta wayaclamu maa fi larxaam raximka waxa ku jira cid og ma leh e, waa kana waxaan markaa e, imagekan ama waxaan oo wax sawiro qalabkan wax sawiraayo qaarkood ama altarsown ha noqdo ama kuwan kale ka waaweyn ha noqdo c t-ga kan la yidhaahdo iyo ga iyo waxaasoo dhan waa lagu ogaanaa wax meeshaan ku jira cunugan wiil gabar wuxuu yahay waa kan waa loo jeedaa marka maxay rabaan hadda kuwaas marka in la yidhaahdo qur-aanka waa qalad may rabaan buuggan aada wadaanaa saxan qur aanka qaldan saas may rabaan maya qofka muslimkaa ah waxa qur-aanka ku qoran musallam waa agtiisa marnaba qalad qur-aanka ka imaan maayo iyo warka rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh ee iyagaan fahmin mushkilada waxay tahay marka intaan la fahmin qur-aanka iyo sunnada nebiga intaan la fahmin qofkii oon baranin wax uunan aqoonin buu naqdinaa marka ama uu leeyahay ishkaalaa ku jiro war horta ishkaalka waxaad ogaan kartaa markaad aqoon u yeelato waxaadan aqoonin ishkaalaa ku jirada maxay tahay waxaadan tasawuri karin waayo waxaa leedahay ishkaalaa ku jira waxaan markaan sheegayo afarta bilood ka hor amase yacnii qabla nafki ruux inay tahay ibnu xajar fatxulbaari uu ku sheegay culimmadii hore soomaa maan marka waxay waxaa marka xadiidkana la kuwaan marka haa ulaa xadiidkana maynan fahmin cilmigan xadii ee dambe oo ayagu hadda casrigaana ma aynan aad uguma aysan kuurgelin wax dhan baa waxay ku yihiin midna maba baraninna midna dhowaangalow ku yahay shayguna hadduu dhowaangal kugu noqdo waa baaba waana khatar ayb mid baa wuxuu yidhi hadda ka hor aniga maba aaminsanayn uu yidhi aadam yacni xawaa in aadam laga abuuray ma rumaysnaa jirin aayadda qur-aanka waa sheegay laakiin see qof qof looga abuuraa qof feertiis see qof kale looga abuuraa wakhalaqa minhaa zawjahaa shakiya iiga jiri jiray mar dambaa waxaan aragnay buu yidhi marka cilmigaana dambe cusub genetic geneticska ama genetic engineeringka waxaan ku aragnay uu leeyahay in jiinka la kala koobiyey karo oo uu koobi geli karo ee markaan taas tijaabadaas aragnay yuu laxdii lagu sameeyey tijaabadeeda markaan maqlay baanba aayadda rumeeyey ee ka hor anu shaki baa igu jira waa nin weyn oo kutub akri jiray nin weyn oo kutub akri jiray waay weliba cilmigan maadigaana wax ka bartay oo laga yaabo kutubtiisa ummad badan inay dhegeystaan ama meela idaacadaha qaar laga daaro aayaddaas aniga waa ka shakisnaaye wax dad lala hor yimaada miya waxaas qudrada alle marka maxaa celin kara awoodda ilaahay wax celin kara maa jiran waayahay kan kale wuxuu yahay berri naf waxay kasbanaysa ma oga adiga berri waxaad kasbanaysa kama warqabtid cidda aada la kulmi doonto inaad shaqo aadi doontid inaadan aadi doonin inay wax kugu imaan doonaan wax a war wahaysa male wamaa tadrii nafsu naf ma oga biayi ardin dhultii oo tamuutu ay ku dhimanayso nafna meel ay ku dhimanaysa war uma hayso shantaas marka nebigu wuxuu ley anigu ma ogi ilaahay unbaa um og marka da waa in la kala bartaa ilaahay iyo rasuulka haddii laakiin la yidhaha nebigu wax walba waa ogyahay wax ka qarsoonna ma laha waxayna oo mutlaq sidaas loo yiraha waxay noqonaa gardarro aada u weyn qaarna waa kusii waa kasii badbadiyeen ba yani fa ina min juudika dunya wadarataha wamin culuumika cilma allawxi waalqalami wamin culuumika cilma allawxi waalqalami culuumtaada waxaa ka mid ah looxa iyo qalinka qalinka wuxuu lagu qoray looxulmaxfuudka wax yaroo cilmigaaga kamida waayo waxa ku qoran tolow de ilaahay muxuu u reebay qofkaasi mase kale yaqaanaa ilaahay iyo nbi nebi maxamed sala allahu alayh waali wasalam qaara marka isku dayaaya waxaas laftiisa inay wax ka dhigdhigaan ama wax soo saaraan markaasi mintaan maahan tabciidiye bayaaniye waay xagge maxay bayaanineena shayga ay bayaaninaysa ay fasiraysaa aaweyna ah, wamaa tadri nafsun nafi ma oga biayi ardin tamuut marka maxalushaahidka hadda uu ka raba de waxay tahay istiidaanka qofkii haddii intuu soo galo uunan idin dalba uu ma soo gala yiraa salaantii ka tago ama istiidaankii uunan dhamaystirin baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kayfa alisti'daanu isti'daanku sidee waay qaala xadaثana cabdullahi bnu abi shaybata qaala xadaثanii yaxya bnu aadam cabdullahi bnu abi shayba w abu bakr bnu abi shayba qala xadaثanii yaxya bnu aadam can اlxasan bni صالح can salamta bni kuhayl can saciid bni jubayri can ibni cabaasi qaal ista'dana cumaru cala الnabiy sal ll ly slam cumar ayaa nabiga ka idin dalbaday faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaa rasuuli illaahi assalaamu calaykum ayadkulu cumaru markuu salaantiibuu hormariyey markaasuu yidhi cumar ma soo galaa cumar ma soo gelayaa marka salaantaa horeyso waxaa dambeeyo baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man qaala qofkii yidhi man daa waa kuma fa qaala yidhi ana qala xadaثna abulwaliid qala xadaثna shucbaة can mxamed bn اlmunkadir qaala samictu jaabiran yaquulu ataytu الnabiya sal ll slam nabigaan u imid fii daynin kana calىa abi dayn aabbahay korkiisa ahayd baan ugu imid shanigeeda fadaqaqtu lbaaba albaabkii baan garaacay faqaala wuxuu yidhi man daa waa kuma kan man waa kee daakan qultu faqultu waxaan idhi ana qaala wuxuu yidhi ana ana kaanahu karihahu sidii inuu nacay nabiga sal l wuxuu soo gargaraaco man daa markaasuu yidhi ana markaasuu nebigu yidhi ana ana yani waa kaanahu inuu waa dhibsaday meesha marka waxaa laga qaadanaa ana oo keligeeda inaan la dhihin haddaad tidhaahdid ana fulaan magacaagii aada sheegto waa sax leanna man daa adiga maxaa lagu yidhina ciddaa tahay in la ogaadaa la raba anaana qof kasta waa ana nin walbaa markuu inuu iscabiro raba ana buu isku cabiraa sooma ana adiga kaligaa ma lihid weliba dadka soomaalida waa soo gargaraacayaan yaa waayo marka la yidhahdo aniga waayuu leeyahay fur aniga aniga waayuu leeyahay see la dhahayaa marka ana fulaan ama se fulaan hebel waayo ah. fulaankaas marka alimaamu nawowi wuxuu leeyay mararka qaar haddaan magaca la garan karin xataa yaa waaye maxamed waayaa tiri maxamedna waa badan yihiin weli ibhaamkii lagama bixin maxay noqonaya marka tilmaan waa istilmaami kartaa markaas qofku marka t haddii si kale loo gara waayo xataa waxuu dhihi karaa qaadigii waaye ninkii faqiiha ahay waaye waxa uu yahay markaas lagu yaqaano lagu garan karo un faanna ma noqonaysa markaas waa litamyiiz bay noqonayna ayb sidaas oo kale wax un lagu aqoonsada ayuu la imaanay qala xadaثna caliy bn اlxasan qala xadaثna اlxusein qala xadaثna cabdالlahi bn buraydata can abihi qala kharaja الnabiyu sal ly slam ilى اlmasjidi nabiga masaajidka usoo baxay waa abu muusa yaqra'u abuu muusa alashcarina qur-aan u aqrinaya faqaala man hada kan waa kuma faqultu waxaan idhi ana buraydatu juciltu fidaaka saas muu idin dhigi ana aniga ayaan idhi buraydatu waay juciltu fidaaka ilaa abuu muusa qur-aan faqaala wuxuu yidhi qad ucdiya hada kan waxaa la siiyey mismaaran cod wanaagsan oo qurux badan min mazaamiiri ali daawuud nabiyullaahi daawuud codkiisa ah mismaar marka bimacnaa sawt lxasan ayb baabuna marka ana buraydat waa la ogolyahay taas baabunay hada kani baabun baab weeyaan ida sta'dana hadduu idin dalbado faqiila lagu yidhaahdo udkul bisalaamin udkul bisalaam nabadgelyo kusoo gal adoo nabad qabta soo gal qala xadaثna malik bnu ismaaciil <coughs> qala xadaثna israa'iil can abi jacfarin اlfaraa abu jacfar alfaraa qiila ismhu salman hiqat rawaa lahu الbukhaariy fi ladab اlmfrad wالnasaa-iyu can cabdالرaحman bni judcaan wa huwa cabdالرaحman bni mحamed bni judcaan wahaqahu الnasaa-iyu qaala kuntu maca cabdillaahi bni cumar ayaan la jiray fasta'dana calaa ahli beytin qoys ayuu ka idin dalbaday inuu usoo galo faqiila waxaa lagu yidhi udkul bisalaam nabadgelyo kusoo galo fa abaa waa diiday ibnu cumar an yadkhula calayhim inuu usoo galo marka ibnu cumar muxuu u diiday inuu usoo galo warkaas miyuu u diiday udkhul bisalaaminta muu diiday maya waxaa laga yaabaa macno kale iyo maslaxo kale iyo wax kale oo uu arkay darteed inuu uga tegay oo hadda aan meeshaan lagu sheegin marka udkul bisalaam inta inuu inkiraaya ma aha ayb asbaabo kalaa laga yaabaa marka ku keentay isaga inuu uu iska tago ayb baabu nadari fi dduuri guryaha fiirfiirintooda qala xadaثna ayub bnu sulayman qala xadaثanii abu bakr bnu abi uways can sulaymana can kahiir bni zaydi can اlwalid bni rabax ana aba hurayrata qala qala rasuulu اlahi sal ly slam ida dakla اlbaصru falaa idna araggii hadduu soo galo guriga idin ma jiro maxaa laga idin dalbadaa marka qala xadaثna mxamed bnu kahiir qala akhbarana sufyaan can abi isxaaq can muslim bni nudayrin qaala ista'dana rajulu calaa xudayfata faطalaca ninbaa xudayfu ka idin dalbaday gurigiibuu fiiriyey waqaala udkhul soo gal waqaala wuxuu yidhi adkhulu ma soo galaa qaala xudayfatu xudayfa wuxuu yidhi amaa caynuka ishaada faqad dakhalat waaba soo gashay wa amaa istuka dabadaada laakiin falam tadkhul sooma gelin ha adkhulu u dhahaysa <laughs> ayuu leeyahay marka maxaa u leedahay adkhulu waaba soo gashay indhahaagii gurigay ku jiraan dabadaadana bannaankay jirtaan wax dabada maana waxba laguma fiiriyey iyada marka iyada inay bannaanka jirto indhihii wax lagu fiirinayana gudaha ku jiraan adkhuluna aada tiraahdid maxay tahay marka caqligaas na ayb marka aad ba ugu canaanada dabcan xadiidkan marka isagoo kalena waa soo marnay wa qaala rajulun tan dambaan soo marnay wa qaala rajulun asta'dinu calaa ummii hooyaday makaydin dalbadaa kanaw ahay shale kaan soo marnay xadiidka marka qeybna hadda xagga waxaad moodaa inuu kusoo ikhtisaariyey meeshaana waa dhammaystireen qaala in lam tasta'din ra'ayta maa yasuu haddaadan idin ka qaadanin wax ku xumeeyaad arkaysaa qala xadaanaa muusa qala xadaanaa abanu bnu yaziid wahuwa alcataar qala xadaanii yaxya wahuwa yaxya bnu saciidin alansaariy ana isxaaqa bna cabdillaahi xadaahu can anas bni maliki ana acraabiyan ataa beyta rasuuli llahi sala ll ly slam nin reebaadiya wuxuu yimid nebiga gurigiisa fa alqama caynahu buu markaa geliyey khusaasata albaab albaabka jeexjeexiisa baqbaqiisa ayb fa akhada sahman nebigu wuxuu qaatay leeb ow cuudan ama qori muxadadan af loo yeelay fatawaqa alacraabiya fatawaqaa wuxuu u qasday marka alacraabiya ninkii reebaadiyaha abuu u qasday liyafqa'a cayna alacraabiyi si uu isha uga rido fadahaba waa tegey ninkii faqaala wuxuu yidhi amaa inaka adiga low habatta haddaad sugnaan lahayd lafaqa'tu caynaka ishaada waa fujin lahaa waa ridi lahaa qaala xadaanaa cabdullahi bnu yaziid qaala xadaanaa shucbatu can caطaa'i bni diinaar ninkan waa saduuq ila ana riwaayatahu can saciid bni jubayr صaxiifatun oo markaa iyadu maahan samaac maaha can camaar bni sacdin الtujiibiy wahuwa salhamiyu maqbulu qaala qaala cumar bnu الخaطaab radia allahu canhu man mala'a caynayhi qofkii ishiisa ka buuxiyo min qaacati beytin guri yacnii qaacadiisa qabla an yu'dana lahu intaan loo idmin faqad fasaqa qofkaasi waa faasiqoobay ninkii ishiisa ka buuxiyo guri qaacadiis gudihiis feeriya bannaankiisa qofkaasi waa faasiqoobay qala xadaثna isxaaq bn اlcalaa huwa isxaaq bn ibrahima bn اlcalaa wahuwa saduq yahimu kahiira rawaa lahu lbukhaariyu fi ladb اlmfrad qala xadaثanii cmr bn اlxaariث qala xadaثanii cabdالlahi bnu salim can mxamed bn اlwaliid qala xadaثna yزيid bn shurayx ana aba xayin اlmuؤdina xadaثahu ana hawbana mawlى rasuuli اlah sal ه slm xadaثahu an الnabiya sal ه slm qaal laa yaxilu limri'in muslimin qof muslima uma xalaal aha an yandura inuu eego ilaa jawfi beytin guri gudihiis xataa yasta'dina ilaa uu idin dalbado fain facala hadduu sameeyo faqad dakhala waaba galayba walaa ya qowman qolo uma imaam noqdo fayaqusu nafsahu naftiisa oo u gaar yeela bidacwatin duco duunahum iyaga sokadood xataa yansarifa ilaa uu ka gadoomo salaadii walaa yusallii ma tukanayo huwa xaaqinun wahuwa xaaqinun isagoo saxaro iyo kaadi ay ku dhegan tahay oy markaa ka soo baxsanayso xataa yatakhafafa ilaa uu isfududeeyo qaala abu cabdillahi asaxu maa yurwaa fi hada albaabi hada alxadiid ayb halkaan ku daraynaa baabu fadli man dakala beytahu bisalaam gurigiisa qofkii ku gala salaan fadliga uu leeyahay qaala xadaثna hishaam bnu camaar qala xadaثna sadqة bnu khalid qala xadaثna abu xafsin cuثman bnu abi lcaatika huwa saduuqu dacafuuhu fii riwaayatihi can caliy bni yaziid alalhani hadda maahan taas qaala xadaanii sulaymaan bnu xabiibin almuxaaribiy huwa abu ayuub addaaraaniyu hiqatun anahu samica abaa umaamata qaala qaala nabiyu sal l slam alaaatun saddex kulluhum daaminun cala allah ilaahay alaaatun saddex kulluhum dhammaantood daaminun damaan kuwo u saaxiiba cala allaahi ilaahay korkiisa ay ugu saaxiib yihiin damaanad daamin iyo laabin iyo taamir iyo <coughs> faacilkaas saas wasnigaas u yimaado marka eh, waxaa laga qaadanayaa waxay tahay taamirun haddii la yidhaha saaxibu tamra eh, tamrin laabinun haddii la yidhaha saaxibu laban daaminun marka saaxibu damaan damaanadu haystaa in caasha hadduu noolaado kufiya waa la kaafinayaa wain maata hadduu dhintana dakala aljanna bal fiiri inta man dakala beytahu bisalaamin gurigiisa qofkii ku gala assalaamu calaykum fa huwa daaminun cala allahi caza wajalla waa mid damaanad u saaxiiba ilaahay korkiisa waman kharaja ila lmasjidi qofkii u baxo fahuwa daaminun cala allah waman kharaja fii sabiili illahi fahuwa daaminun cala allah maxay kaa dhibeen intaas marka gurigaaga markaad gasho assalaamu calaykum inaad ku gasho damaanad allah haysata haddaad noolaatana waa lagu kaafina haddaad dhimatana jannadaad gelaysaa dadkii laakiin shaydaanaa ka qaalib noqonayo waxaad moodaa iyadoo la riixayo inuu guriga soo gelayo orod iyo kusoo gelay dalaq markuu yidhaha war ma hayo waa waxaa laga yaabaa inuu hadal kusoo gala banaa oo salaantiiba uunan samayneynin wax shaydaan waa wax ku xiriirin khayrkan iyo wanaaggan buu ka hortaagan yahay qala xadaثna mxamed bnu muqatil qala akbarana cabdullahi qala akbarana bnu jurayj qala akbaranii abu zubayr anahu samca jaabiran yaquul ida daklta calى ahlika ehelkaaga haddaad u gasho fasalim calayhim salaam taxiyata min cindi illahi mubaarakata طayiba qaala wuxuu yidhi maa ra'aytuhu ilaa yuujibuhu ma aanan arkin buu yidhi ilaa inuu waajibinayo maahne qowluhu waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu baxsana minha aw rudduuha hada akhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed